dhigay asiyaamu inaad soomtaan kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu farad yeelay loogu laasimiye soomka dadki idinka horreeyey ummada idinka horreeyey lacalakum tattaquun saad ilaahay uga cabsataan baa laydiin saaray waajibka waxaa laydiin saaray alla inaad ka cabsataan darteed ilaa qowlihi tacaala shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'an huda linnaasi wabayinaati min alhuda wاlfurqan faman shahida minkum الshahra falyasum wman kaana mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar shahru ramadaan waa mubtada khabarkiisuna waa jumalka soo socdaa la sheegay waxay dhammeeye mubtada loo qadaraya shahru ramadaanna waxaa weeye waa khabar daalika ama daaka shaygaa laga soo sheekeeyey ilaahay idin farad idin saaray oo ummadii la saaray idinkana la saaray waxaa weeye shahru ramadaan waa bisha ramadaan soomkeedii aladii ramadaankaasoo unzila la dejiya fiihi lquraan kitaabka qur-aanka la soo dejiyay dhexdiisa hudan linnaasi asagoo dadka u ah hudan ay haadiyan linnaas asagoo dadka hanuuninaya oo wadooyinka feefiican ee toosanee rabbi jecel u horseedaya iyo wabayinaatan asagoo cadaymo ah min alhudaa min alaxkaam iyo axkaam cadcadna ay la socoto walfurqaan iyo kala bixin baail iyo xaqa la kala sooco faman shahida minkum shahra bisha ninkii ka qaybgalee ay u bilato isagoon musaafir ahayn falyasumhu ha soomo waman kaana mariidan ruuxii bukee jiran aw calaa safari ama socdaal dushii ah fa ciddatun fawaajibuhu ama fa calayhi waxaa asaga saaran laga rabo ciddatun maalmo weyo min ciddatun tiro weeyo min ayaamin ukhra maalmo kala oon ramadaankii ahaynoo qada ah ama alaxaadiiu axaadiista ku timid fi lbaabi baabu som faqad taqadamad waxay ku soo hormartay fi lbaabi aladii qablahu baabkankii ka horeeyey ee wujuub zaka axaadiiii arkaanulislaamka ka hadlaysay ee soomka iyo xajka iyo salaada ka soo hadlay buu marka ayaa baabka khusaysa aayaddu <clears throat> waxay tilmaantay in la dejiyey oo kitaabka qur-aanka la bil ramadaan gudaheed xadiidkii waaثir ibnu asqac baana qadiyada caddeeyey radi allahu tacaala canhu fii musnadi axmed wagayri xadiidka wuxuu sheegaya uu nabigu caddeeyey calayh salaatu wasalaam suxufi ibraahim nabiyulahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam suxuftii lagu soo dejiyey bisha ramadaan kowdeeda lagu soo dejiyey bisha ramadaan kowdeeda ayaa suxufu ibraahim la soo dejiyey towraadna waxaa la soo dejiyo nabi muuse lagu soo dejiyey lixda bisha ramadaan bisha ramadaan oo lix ah ayaa ilaahayna kitaabu towra ku soo dejiyey calaa muusa calayhim asalaatu wasalaam isaga ibraahiimba injiil nebiyullaahi ciisa waxaa lagu soo dejiyey saddexiyo tobankii bisha ramadaan furqaan ama kitaabkeenna qur-aanka nabiyullahi lagu soo dejiyey markii ay labaatan iyo tagtay bisha ramadaan liarbacin wa cishriina min ramadaan toddoba markay bisha ramadaan ka dhiman tahay oo tobankii dambe la galay bishuna afariyo ay tahay ayaa la soo dejiyey kitaabka qur-aanka xadiidka axmed baa iyo khayrkii suxufi ibraahim awdow ramadaan baa la soo dejiyey towreed lixda ramadaan baa la soo dejiyey injiil saddex-iyo tobanka ramadaan baa la soo dejiyey kitaabka furqaaneed haysataanna waxaa la soo dejiyey oo bilowday labaatan iyo bisha ramadaan markay toddoba beri ka dhiman ramadaan kadib baa marka baytulcizana lagu soo deji isagoo dhammaystira jumlatan waaxida ah kadib nabiga tafaariiq isagoo ah labaatan iyo loo soo dejinayo oo loo qaybinayo macnahaasu marka aayaddu ay tilmaantay idan maxaa ku jira haddii kitaabka qur ah loo doortay bisha ramadaan in la dejiyo oo towreed loo doortay oo injiil loo doortay oo zabuurna riwaayo kalaa tilmaantay in dhowriyo labaatanka ramadaan la soo dejiya iyaduna waxay tusaysaa bisha ramadaan qiimaha iyo qadarka ilaahay agtiisa ku leedahay kitaabkii u weynaa ee u fadli badnaabaa la dhex oo loo doorta asaga in lagu beego shayga weynna xilli munaasaboo qiimaysan baa lagu aadiya oo lagu beegaa xagga luqada soom waxaa la yidhaahdaa asalkiisu waa alimsaaku can shayin macaman wa mashraban wa kalaaman baa la yidhahdaa inaad ka afhaysato shay ama hadal jooji ama cunto jooji ama cabitaan joojiye ayaa luqada la yidhaahdaa inii nadartu liraxmaani sawman ay cadam alkalaam khayrun siyaamun wa khayrun hayru saa'imatin taxta alxajaaji wa ukhra tacliku lujama waa kii jiray marka khayrun saaima wuxuu u jeedaa waa fardo xidhxidhan ayagu aan dhaqaaqaynin wa khayrun hayru saa'imatina waa fardo la dagaalkii gulufka gelaya taxta alcajaaji wa ukhra tacliku lujama almuhim haddaad wax ka afhaysato ood ka gaabsato oodan dhaqdhaqaaqna samayn cuntona aadan cunin cabitaanna aadan u dhaqaaqin hadalla aad shib ka tidhaahdo soom baa luqada layska yidhaahda iyo siyaam amaa curfigu waa alimsaaku can ilmufatiraati biniyati taqarubi ila allahi subxaanahu wa tacaala min tuluuci ilfajr ila quruubi shams waxyaabaha soonka jabiya cuntadii iyo cabitaankii iyo istimnihii istiqaagii iyo wixii la halmaala iyo galmadii waxyaabaha soonka jabiyaad ka afhaysanaysaa ood ka joogsanaysaa laga bilaabo waaga berigiisa ilaa ay cadceedu ka dhaxayso alla u dhawaashihi niyu taqarub baadna oola hawsha oola imanaysaa saasaa soomka la yidhahda alimsaaku can ilmufatiraati biniyati taqarub ila allahi subxaana wa tacaala min طuluuci اlfajri ila guruubi الshamsi waa tacriifka ugu roon taariif kalena waa iska jiraan culaysba mala xagga xukumkiisa hadda waa masalaan la isweydiinaynin waa rukn min arkaan اlislaam shanta tiire islaamku ka mid yahay ruuxa muslimka waa inuu aamino inuu ilaahay saaray oo waajibna ku yahay baaluqiga caaqilka ah xaggana uu la yimaado ninkii aamini waaya in soonku uu farad inugu yahay oo rukn arkaan islaam yahay oo uu nasaaran yahay muslim maaha oo haddii xukumka uu maqlay ama muslimin uu ku dhex noolaa nin hadda soo islaama uusan ahayn ama miyi fog oon cilmi ka jirin aan ku koray aan ahayn ama waddan gaalooo diin islaamba shuqul aan kula uusan ku korin dadka muslimiinta dhexdooda ku nool ama waa horeba islaamay hadday yidhaahdaan soonku waajib nogmaah namana saaro waxaan leenaha muslimiin ma muslim noqon lahaydeen muslimiintu afarta tiirshanta tiir islaamka waa yaqaana markii shahaateenka laga reeba afarta kale nin aan garanayn ma jiro shahaataynna waa albaabkii laga soo gelaya diinta islaamka maxaa dhiman dadka marka xadiiu cahdin bilislaam loo yaqaan ama loo yaqaano man nashaa bibaadiyatin baciidatin can اlislaam ama man nasha fi daari xarbin wa kufrin loo yaqaan waa loo cudurdaaraa hadday wujuubaad waajibaadka daahirka a garan waayaan hadduuba soo islaamay salaadii baa la tukan la yidhi bish ramadaan baa la arkaa isagoo iska bashuuqsanaya canjeeradiisii iyo kibistiisi urwaa sidee soonsoo ilahay ku maxaa u soo mooday soon idinkaaba ii sheega orba omahay mawaajib iguma aha iska soo istaagay nimankaan soo geli layma sheegi ama warkaaba ma maqlayn waxaan leenahay hadda hadda haddaa laguu sharxaya lagu caddayn soon hadda bilow jahliga marka ay ka jaahil noqdeen dadka noocaas ah ee dhowrkaynu tilmaana ay ka jaahil noqdeen ay garan waayeen waajibnimada soomku kuma gaaloobayaan markii loo caddeeyey kadib hadday dafiraan oy diidaan markaasay gaaloobayaan xaylajahliga cinda shariica laba qayboodoo midna waa gaalnimo sidiisuu gaalnimo u yahay midna waxaa weeye gaalnimo mae waa aqoon darro un allihii subxaanqaadiroo ku abuur haddaad dafirtood garan weydo muslimatiid aljahlu billaahi waa kufrun muطlaqan qabla alwaxyi wa bacda alwaxyi allihii khaaliqoo ku abuuray ma aqaan ma ilaahay baa jiraa tidhi waxaan leenahay haddaad muslimta allaha ku abuuray waad garan lahayd ilaahay waan garanhayaae laakiin waxaa jir awood leeyahay wax ku maamulo wuxuu doono ku sameeyo wax ku abuuro wax ku dilo wax ku daayo qudratullaahi anu ma kaafir baataan leenahay laannu ilaahay inuu awood leeyahay ninka garan waayo ilaahay ma yaqaan matmise ma waxaa tir ilahay waan laakiin inuu caliim yahay oo callaamu اlhuyuub yahay oo wax kasta uu ka warqabo cilmi shaamil oo kaamila uu leeyahay ma garanayo ilahay waxaan ma ogyahay maybi baa ti rubama kaafir baa ta cilmu ullahi siad oga jaahil ma ilaahay iyo rabbi baa jiri kara aan cilmi iyo ogaan lahayn ma jiraan sifaad waxaa jira haddaad ka jaahil noqoto waxay laasimsanaysaa aljahla biاlmawsuuf hunaaka صifaat ystalzimu jahluha aljahla bاlmawsuuf baa la yidhaahdaa tilmaamo waxaa jira haddaad garan weydo garasho la'aantooda waxaa ka dhalanaya si daruura ah inaadan axadkii tilmaantan la adan aqoonin mataimsoma waxaa la yidhi nin baa ku yidhi xasaan baan aqaanaa waayo wuxuu ku yidhi waa nin reer yurub ah maxaad ka leedihin inaad garan weyd inuu soomaali yahay madax kuusan aad garan weyday waxaa ka laasimaya inaad xasan aqoonin markay ma fahanteen laakiin wuxuu yidhi xasan waarqan waa nin soomaaliya madow madax kuusan laakiin mu dheeryaha ma gaaban yahay inuu dheerya iska dhe waxaan leenahay waa beentaaya laakiin waa taqaanaa tilmaamo haddaad garan weydo ay ka dhalan baa jirta aqoon dari laakiin aysan ka dhalanaynin axadkii inaad jaahil ka tahay kama dhalanayso sifat اlcilmi alqudra waxaa tigi ilahi waan aqaanaa waa qaadir kulli shay waa caliim laakiin inuu addoommihiisa u baahan in kale garan mahayaa tidhi laqaniyun caalami baad ka jaahil noqotay maxaan ku kaafir geesa waaweyn baataan ku leenahay ilaahay baad garan wey ilaahay hinihiisa sifat اlghina almuطlaq can اlkhalaa'iq wاlmakhluuqaat haddaad ilaahayba baahi ku sheegto uunkiisa u baahan yahay ama aad garan weyda rabbi inuu ownkiisa ka deeqtoomo aad garan weyda macnaheedu waxaa weye alla ma taqaanid saa u fahma jahli iskiisa gaalnimaa u ajira iyo jahli lagu leeyahay maadan ku gaaloobin asuu gaalnimo mee laakiin aqoon darro wey aljahlu biاsharaa'ici laysa kufran ka wujuubi الsalaaةi والzakaati والصiyaami إilى aakhirihi ama aljahlu biاllaahi waa kufru muطlaqan qabla الsamci wa bacda الsamci saa u kala ogaada islaamkao kale ninka ka jaahilna waxa leeda muslimateed islaam baad soo gashay waxaan ku islaam waxa u dhexeeya yuhuudnimo ii sheeg waad sheegi weyde waxaan ku leenahay islaam ma tiid muslimiintii waxa gaalada u dhexeeya ii sheeg baan ku odhi kala saari weyd maxaan ku leeyahay boobkii dhintay waxaa allah u naxariisto dale armooy baa allah u naxariisto sheekh cabdullaahi baa dhintay allah u naxariisto iidadii baa geeriyootay allah u naxariisto elizabeth baa dhibatay allah u naxariisto ninka maxaad dadkaanuu doonta wada saaray ee labada naxariisan jannada gelhaya ma suuragalba warka inaad fahantaan baan raba ruuxa muslimka waa ruux kale yaqaana ruuxa janno geli loo naxariisanayo inta ilaahay uu naar janno ka xarima wuu kale yaqaana haddaad muslim tahay maama khadiijow muslimada iyo elizabetna haddaad isku meel geyso maxaan ku leenahay waxaan ku leenahay muslim ma tihid maba kala taqaanidba islaamka waad iskaga maxaabsataaye islaam ma tihid elizabet annaga hadda ree macalle dembi gooniya naga gashay oo soomaaliya aysan ka gelin la socdo mar baan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo warka miyaad haysaa dembi gooniya annaga naga gashay ninkii marka reer macalin leed aragto soo elizabeth ammaanhaya reer macalin ma aha hadduusan ahaynna maxaa haysta xog la'aan warkaa fahma mar u dhilqaaya doona haddii ilahay nafta simo warkiinna wuxuu uhi doofaaro madaxa ama kor u wadi ama hoos baad u wadi saansaan socon mayso nin walba baleed lambarkiisa waa inuu qaato baleed lambar meed taqaanaa hayr insha alla allahna asturo xaqaa'iqda kala fahma shay walba xaqiiqadiisiisa ha loo qaato nimaan muslim ahayn koofiyad islaam ha ku cacaminina qof muslima diinta idabdarra iyo basarxuma ha oga saarina laakiin nin asagayba ka socda lugta andhow kuma dhaganaan karo asagaaba ka socde gaashii dhimatay buu ku leh allah u naxariistee gaalka u weynaa ee muslimiinta diinka inuu ka saaro loo u yimid ee dhaqaalaha ku bixinaya buu wili allah u naxariistee oo ummadda kiristanka ilaahay ha u keeno gaalkan gaal lamidoo si fiican gaalnimada u sii wada muslimiintana sii baabi'iya odayga ma durxi waad garanaysaa وعن هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم ree macalin qaybo ka mida waa idiin sheegay inay malsana qur-aan saareen oy maro u akhriye soomaali hadda <laughs> bay noqotay garba siman qoyska ictiraaba kuna yaroon balaayon baa ka soo booday dhexdoodii waagii qolyii reer macaan lidhaaye male ay maraha qur-aanku akhriyeen ay faatixo haddayna hawaab maa qara'naahu calaa ruuxi muxuu ahaa ra'iis alwasaarahe eh? male zanaawi yaabaan la yaabayni kuwo ka daran qaala rasul sl slm qaala allahu tabaaraka wa tacala ilaahi wuxuu yidhi waa xadiisulqudsiya kullu camali bni aadama camal walbo aadamuhu uu la yimaado lahu asagaa iskale ila siyaam soomka mooyee ilahi wuxuu yidhi camal walbo aadamuhu la yimaado asagaa iskale ila siyaam soomka mooyee camal walbo aadamuhu la yimaado ilaahay baa iskale oo addoonka la yimid baa yaa iska leh laakiin rabbigan wuxuu rabaa inuu ina dareensiiyo soomku wuxuu dheer yahay acmaasha kale iyo khayraadka kale fainahu lii soomkaanuu ii ahaaday wa ana ajzii bihi addoonkana anaa ku abaalmarin oo oga abaalgudi wa siyaamu soomku junnatun gaashaan weeye waa gaashaan naarta layska ijiyo gaashaan naarta layska xajiyo weeye riwaaye axmed waxay ku dartay asiyaamu junnatun wa xisnun xasiinu min annaar waa gaashaan iyo dhufays adag ood naarta iyo dabka iyo cadaabka aad iska xijiso riwaayada nasaa'ina asyaamu junnatun ka junnati axadikum min alqitaal sida gaashaanka aad iskaga dhigtaan warmaha iyo seefaha iyo leebabka oo kale weeye riwaayada axmeda kale waxay ku dartay maa lam yakhriqha muhiim jiddan way waa gaashaan adag oo naarta kaa difaaca masaa'ibkii balaayada kaa difaaca dembiga kaa tirtira haddaadan adugu gaashaanka dilaacinuunan daloolinin maa lam yakhriqha gaashaankii baad adu dilaacisay idan warankaa kuu soo gudbi oo falhadhaa kuu soo gudbi oo seeftaa kuu soo gudbi gaashaanku marka gaashaan bad qaba oo adag oo murjin iyo balaayaba kaa xajin kara waa inuu yahay siaad u ajin karta waa soonka ilaashata haddi faida kaana ywmu sawmi axadikum faida kaana kaanida taamada dhihi jirteen way wujida idaa kaana ywmu sawmi axadikum midkiin soomkiisi maalinkiisi marka la gaar yani midkiin maalinkuu soomanaa marka la gaar ama uu soomi jiray ama uu sooman yahay falaa yarfud is waxba shukaansanin falaa yarfud shukaansiga xudxudashada hadaayo rafadku waa warka ku saabsan damaaciga rageed ee dumar gala marka la soo dhoweeye marka waa maxay shukaansigaa la joojiyo shukaansiga iyo xodxodashada shukaansi reer koonfureed baan ka barna anagu jiray falaa yarfud yuusan war dumaraynin war dumareedkaa la joojiyay war damaaciga howlahaas maalinkaas ka caaganow walaa yaskhab yuusan dhawaaqin ruuxa qaylada iyo sawaxanka iyo muranka ruuxa iska daayo iyo dooda hala ilaaliyo soonku hala dhowro wey fain saabahu axadu mid hadduu la caraatama fain saabahu axad axad baa kuu aflagaadooday kuu jaa'ifeeyey aw qaatalahu axad ama ruux kula dagaalamo gacantaba kula soo ama afkaba falyaqul ha yidhahda ruuxa muslimka ee sooman innii saamin nii waxay leeyiin niyadu ka dhihi jumhur ahlicilmi inii saaimun inaad soomantahay xusuuso garwaaqso edebso wey ninkaa basarka xune ku weeraray faraha ka qaad ha u jawaabi soonka ilaali riwaaya xaakimna waxay leey waa dhihiba toos baad u dhihi oo niyo waa soomana bimacna haddaanan soomanin waa iska kaa dhicin lahaa wey furkadan abaal kugu shubilaa wladii nafsu muxamadin biyadihi nabigu wuxuu hi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay la khuluufu fami saa'imi ruuxa sooman afkiisa afka luunkiisa khaluufku hadda waa raaixada sinjiidha inaga soo marna de markaan siwaaga rumayga maraynay baahida badan iyo aamuska badanba waxay keenaan in xuruuftaada isbadasho afkaada sinjiidhiisriixdu isbadasho kaasaa marka khuluufka la yidhahdaa la khuluufu fami saa'imi ruuxa sooman afkiisa afka luunkiisa ama urkiisu ayaa adyaba ka udgoon cinda allahi ilaahay agtii min riixi lmiski cadarka caraftiisa udgoonkiis udgoonkiisa shayga dhibsanaya een xuruufta wanaagsanayn een carfayn ama la kohsanayo fi dunya ilaahay agtiisa wuxuu ka udgooy shay walbo udgoonoo miski ah adyabu cind allah min riixi اlmiski idan soonku ilahay sidaas u qadar u qiimeeyey maxaa yeelay wuxuu kuu gaadho weeye iyo rafaadkan iyo afkan bedelan iyo sijidhan aan carfaynin udgoonan waxaa keena wey ibaado raadkeed wey soom la yidhaahdo ilaahayna uu jecel yahay idan aarkaasi iyo raadkaasi baa la udginayaa maadaama asal fiican uu ka soo jeedo waa tii shuwadadoo kale nabigu u yidhi calayh salaatu wasalaam allownu lownu dami wariixu riixu miskin ruuxa muslimkae shahiiday baa lasoo saaray aakharo isagoo dhiigu ka butaacayo midabku waa midab dhiigeed iyo muuqaalku laakiin dhiigga caraftii iyo urkii ma lehe waa carfahaya lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa ruuxa sooman laba goor buu farxaa idaa afطara farixa bifiطrihi ruuxa muslimka markuu afuro afurka la gaaree la aadaamo farixa wuxuu ku farxaa bifiطrihi afurkiisa inuu maalin dhan soon ku soo dhammeeyey ilaahay u dhowaaday maalinkaa u shaqaystay haddana baahida adduunya dhibaysa uu ka baxayo ku farxaaya waidaa laqiya rabbahu markuu rabbigay la kulmau aakhara tagana farixa soomkiisii awaabkii iyo ajirkii looga qoray buu ku farci doonaa idan xadiiku wuxuu kuu tilmaama ruuxa muslimkaa in laga farxiyo waa shay diinado wanaagsan wey saxaabi nabi allow khayraadka maxaa u fadli badan suruurun tudkhilu calaa qalbi muslimin ruux muslimaad ka farxiso ood kurba ka faydo oo qalbigiisa aad xoogow jac ka siiso ayaa ugu khayr badan axaadiidba waxay tilmaamaysaa jannadu albaab waxay leedahay khaas ahoo uusan ka gelin albaabka dadkii dadka ka fixin jirayba mooye muslimiintu muslimiinta ka fixin jiray basaa ka gelaya qolyahainahas dabadhigi jire khayrka daraa ee muslimiinta faraxooda iyo bardoodankooda midnaba iyo baytankooda shuqulba aan ku lahayn eeba ka xanuunsan jiray iyagoo haddayba janno tagaan meelo kale laga gelinaya inay janno u dhawaadaanna waa ibaadagta kuwa noocaas mutafaq caley wahada lafdu riwaayat اlbukhaari xadiidku muslim bukhari way soo saareen lakiin riwaayadaan sheegnay buui waa bukhaari lafdigiisi weeye bukhaari lafdigiisi weeye wa fii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari u leey waxaa ku timid yatruku ilaahay muxuu u leeyahay soomka anaa iska leh anaan addoonkayga ka abaalmarin camal walba allah ummadda ka abaalmariya khayrkee wanaagsan acmaashuna lilaahi weeye haddaysan ilallaahi ayna waaba khaalisaba ma ansaxayso waa ayuu soonku leeyahay tii baa la celiyey yatruk wuxuu ka tegay ruuxa muslimka acaamahu baadkiisii buu ka tegey wa sharaabahu cabitaankiisii buu ka tegey wa shahwatahu iyo damaacigiis iyo dareenkiisu xagga dumarka min ajli aniga dartiiba uga tegay ninka ruuxa noocaasa in la maamuso la karaamiyo mudan yahay asiyaamu lii soomku anuu ii ahaadaa wa ana ajzii bihi culama waxay sheegeen macno wanaagsano keenaya aiyaamu li rabi inuu yidhaahdo keenay macnahaasi xikmada waxay tahay waxay yidhahdeen culammada qaarkood cibaadaadkan aynu la nimaadno mid walba mushrikiinta carbeed iyo kuwii ku horreeyey siryaaniintii reer banu israa'iil iyo ummadihii ka soo horreeyey ee caad iyo amuud aqwaamtii iyo mushrik kastoo adduunka soo mara acmaashan aad la timaadaan mid ka mida ama lamida ayay asnaamtooda ku caabudi jireen gowraca xajka salaada foorarka sujuudda rukuucda asnaan baa loola iman jiray laakiin fi taariikh ma dhicin baa layidhi soom in asnaam lagu caabudo soomka cibaado ilaahay u khaasay noqotay min allaahi bay ka noqotay mushrikiintoo dhan ba ilahay waa garamariyey asnaamta waa loo sujuudi jiray waa loo rukuuci jiray waxaad salaad moodaan loo samayn jiray waa lagu dhawaafi jiray waxbaa loo gowrici jiray xoolaa loo bixiyaa sadaqa iyo xoola loo bixin jiray arkaanta shantaa soom keligii baan ilaahay waxaanan loo bixinin ilaahay keligii baa loo soomaa mushrikiin ilahay waaba ka leexiyey cama indhala lagaga ilaahay saasuu u leeyahy asiyaamu lii jaahiliyata wa islaamanba waa marka waa cibaado khaasa midda kale ruuxa ruuxa muslimka ama bani aadamkii soomaya ha lagu arkay isusku waa ku yaryahay salaada iyo sadaqada iyo zakada iyo howlaha xajka iyo cumrada iyo soomaalida waxaawatcumrada iyo ajka nafta kugu keeni oo sanadka shan goor cumraysani oo xaj aan ka baaqayn ummaddana kuwa u khayr daran ah ribada bashuuqsani xaqu naas aan aqoonin dulanka xadgudubka diin la'aanta wax walbo xun ayagaad ugu tegey wax ka cumro badan iyo ka xaj badanna ma jiro soomku inta badan ruuxa bani aadamka la imanaya sidqi iyo ikhlaas ba ula yimaadaa riyaha ku yar ha lagu arko waa ku yartahay ha lagaa sheego ha lagu maqla waa ku yartahay ninkii riye iyo u sooma iyo ha lagaa sheego maba xajin karaba markuu laga dhaqaaqo iyo hoosta biyaha ka kabanaya koobka shaha ku dhufan afkuna waa tirtiranhaya aruurtii waagi soonka lagu asbisa way oranaysaa habadda cantirada soo hadha aad luuqa la galo yaa hadhowna waan soo maray afurkaad usoo diyaargaroobi afurka xisaabo badan ba meesha ka socde waxaa la xarurna waa ciid laga koray idan soonku asagu ikhlaas iyo sidqi buuba inta badan ku dhisan yahay hawlihii nifaaq iyo riyuhu ismama galaan soonku mushrikiinna horaan ba ka caajiyey asiyaamu lii wa ana ajzii bihi anaana addoonka ku abaalmarinaye malaa'ig iyo howlaha qora odhan maayo anaa qori ajirkiisa anaa hawshaa u xilsaaranba malaa'igta waa laga wareejiyey xilkaas wاlxasanatu halka wanaaga ruuxuu la yimaadana bicashri amثaaliha ila siyaam riwaayadii way soo socotaa acmaasha inteeda kale toban goor baa la laabaa ilaa toddoba boqol ilaa ka badan kumaankum laakiin soonku asagu lamaba garanayo inta la laabayo makhluuqaadkan lamaba ogeysiininba alla gooni tahay wa fii riwaayati limuslimin kullu camali bni aadama yudaacafu camal walboo khayra loo jeeda hadda camal walboo khayru aadamu la yimaado yudaacafu waa loo laba jibaaraa waa loo lalaabaa qaabkee allow alxasanatu bicashri amhaaliha halka wanaag toban laabkeed baa laga dhigaa ilaa acmiati ضicfin ilaa toddoba boqoloo loo celceliyaa qaal allahu tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi ila sawma soomka mooyeen fainahu lii anuu ii ahaaday oo mushrikuun dhan iyo asnaam o ka caagtay wa ana ajzii bihi addoonkii la yimidna anaa ka abaalmarin ku abaalmarin khayr iyo awaab yadacu wuxuu ka tegay addoonka soomaya shahwatahu dareenkiisii wa tacaamahu raashinkiisii min ajliba ooga tegay lisaa'imi farxataani farxatun cinda fitrihi a waxaa weeye markuu afurayo wafarxatu cinda liqaa'i rabbi axad walboo sooman marka la afurayo wuu farxaaya ogtii muxuu ku farxaaya camalkaa wanaagsan uu la yimid ee ilaahay u dhammaystira wuu ku farxaaya lahankii oonkii haye rafaadkii hayeen inuu ka baxayana waa ku farxaaya waxyaaba badan baa issaaran farxatuna cinda liqaa'i rabbi midnaba markuu rabbigii la kulmo ee dajtawaabka badan ee ajarka badan uu helo wala khaluufu fiihi wlkhaluufu fiihi ay famihi baa loo jeedaa afkiisa luunkiisa bedela ama sinjiidha afkee bedelan baa adyabu ka udgun cind allahi ay laagtiin min riixi lmiski cadarka udugiisa wa canhu idan soon sidaasuu u qiimaba agga ajirkiisii wa bayaanu fadlihi bay hadda xadiidkan uu ku bilaabay ama arkaan inuu yahay oo rugn arkaan islaam axaadiista hore ee ku timid kitaabu zaka baabu zaka ayaa soo caddaysay wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala ana rasuul sal l slam qaala wuxuu uhi suubanuhu man anfaqa ruuxi baxsha zawjayni lamaane man anfaqa ruuxii bixiya sadaqaysta zawjayni laba shay isku mid ah zawjaynku waa laba riti bixisay laba dibi bixisay laba gaadhi bixisay laba guri laba dhul laba maroo isku mid ah shay lamaana ah، hanti isku mid ah riwaayada abidarbaa xadiidka abidar baa caddeeyey nabi maxamed wamaa zawjaani buu saxaabiga yidhi qaala farasaani aw cabdaani aw baciiraani min ibilihi laba faras laba e, addoon laba neefoo geela lamaane laba guri baad bixisay laba neefoo adhi ah laba geela fardo lo yani waa hal xaba maadan ka dhigan labo man anfaqa ruuxii bixiya zawjayni lamaano bixiya fii sabiil lah ilahay jidkii ku bixiya jihaad ku bixiya ama ilaahay darti u bixiya fii sabiil hadii la idlaaqo qitaalka loo jeedaa in qaraa-in ay tustaba mooyeen ninkiis ilaahay dartii laba neef u bixiya hanti laba ah bixiyo isku mid waxaa looga dhawaaqaa maalinka qiyaamo min abwaabi اljannati jannada albaabaheeda oo dhanba min abwaabi اljanna yaa cabdallaah haadaa khayrun baa markuu saa u dhiibaba albaabaha jinnada laga dhawaaqaya dhawqaasu ma maqlaya de laakiin malaa'ig baa ka dhawaaqaysa yaa cabdallah addoonka ilaahayow haadaa khayr baa la odhanaya haadaa khayr waxaad waa wanaag hal neef bixiyo dhaqan bay ahayd lamaanan isku darto waa aad u qiimo badan weeye hal guri la bixiyo waa la yaqaane labo laba dhul dhul dhan beero dhan faman kaana min ahli الsalaaةi ninkii ahlusalaad horan eh, baynu soo marna addoon walba acmaasha khayrku uu la yimaado meeshuu u badnaa ayaa lagu karaamaynaya dadka salaadda ku caanbaxay meelaha kalena gaabiska ku ahaa baabu salaa bay ka galayaan faman kaana min ahli salaa ninkii salaaddu ka qaalib noqotay salaadda u badnaa khayrkiisu duciya min baabi salaa albaabka jannada salaa ku qoran tahay ka galahayaa waman kaana min ahli jihaad ninka acmaasha kale aan ku caanbixin laakiin halgan ee gaala in layska dhacasho diinka ilaahay loo heeliyo dullanka layska difaaciyo dulinimada ku caanbaxayna duciya min baab aljihaad albaabka jihaadka looga yeedhaya waman kaana min ahli siyaam soon sunnaa iyo farad ninka ku caanbaxayna duciya min baabi arayaan albaabka cokanaanta rayaan baabuljihaad baa la soo sheegay baabu salaa baa la soo yidhi baabu sadaqa kan maxaa la yidhi baabu arayaan lama dhihin duciya min baab siyaam lama dhihin oo fiirso waa xikma latiifa maxaa yeelay baabu siyaama waa looga hadii la yidhaahdo siyaamka adduunka muxuu ahaa soomka adduun muxuu aha gaajiya rafaad haddaan lama dhihi karo waxaa lagaga yeedhi albaabkii gaajada iyo oonka iyo lahanka iyo rafaadka aakhara la joogaaye janna la joogaaye waa la bedelay maxaa la duciya min baabi arayaan albaabkii cokanaanta iyo dheragta iyo dhaadanaanta iyo dhaashiga ama dhaashanaan waaayaa laskaga yeedhaya yani waxaa la kala leexinayaa baahidii adduunka iyo barwaaqa sourankii jannada la kala leexinaya macno kale macnahaasaa meesha ku jira wman kaana min ahli sadaqati ninka sadaqada iyo waxbixinta ku caanbaxayna duciya min baabi albaabka sadaqada looga yeedhaya ninkii intuba ku caanbaxayna lama helo waa iska naadire intuba waa looga yeedhi qaala abubakr sidiq wuxuu radi allahu tacaala canhu biabi anta wa ummi ya rasuul allah aabbaha iyo hooyadaba allah kugu furtay nabi allow maa calaa man duciya min tilka alabwaabi min daruuratin fiqigiisay ka mid taha doon ummadda waa ka aqoon badnaa waana ka iimaan weynaa sayidina abubakr sidiiq wuxuu nabi allow maa calaa man duciya ninki looga yeedhay dushiisa ma ahaanin min tilka alabwaab albaabada baabu ljihaad baabu sadaqa albaabada ninkii looga yeedhay maba ahaanin dushiisa min daruuratin ay min dararin wax dhiba maba haystee fahal yudca ma looga yeedhayaa axadun min tilka alabwaabi kulliha wuxuu nabi allow addoonkii albaabka sadaqada looga yeedho ama albaabka jihaadka looga yeedho ama kii soonka looga yeedho wax dhiba ma hayste laakiin addoon intaba looga yeedhi oo magaciisa laga naadin albaabka kaana laga naadin oo kana hal mar laga wada naagin naadin ma jiraa faqaala subxuuna nacam waa jiraa wa arju an takuuna minhum nag wuxuu ihi waa waa jira waxaana rajaynayaa inaad adiga abubakar ka mid noqoto ficlan way tahay nabigu raja almacsuum waa kalmuxaqaqi cinda اlculamaa kalmuxaqaq ee nabigu waa afgobaadsanayaa adaa kow ka ah wey abubakar baa kow ka ah soom buu ku caanbaxay sadaquu ku caanbaxay bal ummadda nin wax la bixin ahaa ma jiro habeen dhawaan idinka sheekeynaya gobanimadiis wuxuu nabigu u taray ee diinka u taray iyo weligii inuusan sheegin aan laga maqlan sagoo abaal sheeganaya weligii hadda fi taariikh bal in nabigu abaal ku leeyahaybu meelbu la oo gacanta iyo nabigu leeyahay abubakar lagu leeyahay waa ficlan waa lagu leeyahay markaad adugu waxbaansantahay oo diin iyo iimaan agtada qiima ka leeyihiin laakiin markay xandhada kula badan yihiin musiibo wey maalinkii ciidankii jeyshulcushra muxuu nabigu yidhi halla keen wal wuxuu heli karaa keeno xoolihiisoo dhan buu keenay xarkiibuu soo macaalmareegihii maqashuu keenay digsiyadii iyo ballaydhyadii buu soo ururiyey qaadooyinkii iyo fudhalladii buu keenay xalay yaad oga soo togtay carruurtii ilahay baan oga soo tegay buuhi allihii abuurtay baa irsaaqahaya nabi allo cumar wuxuu yidhi maalinkaas waa maalin aan sugahayay buu waxaan rabin abubakar maalin aan ka reeyo nabigu wuxuu noogu yeedhay inaan wax bixinno anoo xoog gacanta ku haya abubakarna ay ka yar xoog ka jaban tahay maantunbay jaaniskii aad heshaye maanta abubakar ka badi baan islaama buui xoolihii waxaan haya baan qaybiyey nus iyo nusbanlaba isleeg baan ka dhigay qayb baan reebtay qaybta kalaan soo kaxeeyey abubakar iga soo hormar waxaan imid bur macaldigsiyihii wadaba maalinkaasaan samray baanu bes abubakar dambe inaan la tartama maalinkaasaan isdhiibay yani hawshu waa nabigu wuxuu yidhi ummadoo dhan la miisaamay iyo iimaanu abibakar iimaanka abubakar baa ka xoog bata kulligood hawshu halkan wey abubakar nin war badan ma ahayn laakiin nin fal wax ku muujiyu ahaa fal nin wax ku muujiyuu ahaa yaqiin baa halkaa degtay wuxuu yidhi adaa rajayn aad ka tahay xadiidka waxaa laga qaadanaya ruuxa muslimkeed iimaankiisa ku kalsoon tahay mararka qaarkood wejigiisa inaad ku ammaani karto isagoo ku hortaagan marka la diiday in ruuxa hortiisa aad ku ammaanto waa ruuxa laga baqaayo inuu yidhahdo haa waa runtaaye middaasna waad ilowday hadda gorbaa idinka sheegay nin la yidhi wuxuu ahaa hebelka doctor buu ahaa intaasu soo qabtay kanuu soo qabtay ninkii uu warka sheegay wuxuu yidhi waxaad ilowday inay islaantayduno doctooro tahay soomaalidu way nacbaan jirtay waaga hore dhaqan ahaan ka soomaali maynaan jeclayn in lagu ammaano ruuxa horti la ammaanana wuu xishoon jirayba tu afka qabsugu dhaqaaqi jiray hadda marka intaad soo qaxdeen yurubi galbeed gasheen soomaalida yurubi galbeed tegey ammaanta kaaba sugi maayaan ayagaa is ammaani isagaaba kuu sheegi waaad wuxuu yahay hal xaraf ka tegi maayo uuna ku faantimi weliba xataa ma khajilahayo ninka la ammaana wuu khajiri jiray ka ag fadhiyana wuu khajiri jiray waaga horeed qumanaydee war waxaa iska daayay war kala sheeg waa la dhibsan jiray ma jirto hadda ninkay samaana maamaabay ba ka leeyihiin ninkay samaan maxay dhaheen nin isbaanaye ri'is nuugtay baa dhaanta mayna ogolayn dhaqanka o dhan waa ku tumateen ummadaha dhex tagteen oo dhan waddan walboo tagto dhaqankiisu waxbaad ka soo qaadani afkaad barato dhaqankiisi baa la socda shaxaadii baan waxaan idhi maxaad sawaaxay ugu baran weyday waxaan ka baqay buu in nifaaq qalbiga iga galo iyo gaalnimo iyo kiristannimo ay qalbiga iga gasho shaxaadi raxmat ullahi tacaala calayh maxaa jiraana yidhi sawaaxil wuxuu idhi waa luqo ay kiristan u badan yihiin muslimiin baa ha ku hadleene dhaqankeeday wadataa waxbaa ku soo geli buuhi qasab af soomaaliga saxda ay soomaaliya ku hadli jirtay in la ilaaliyo waa min addiin maxaa ku jira dhaqan diineed buu xambaarsan yahay ummad walba luqadyadu waxay xambaarsan tahay diinteedii iyo xumaanteedii iyo wanaaggeedii baa la socda maamaha soomaaliyed ba waxay ku dhima maamaha ingiriis mid soomaali maaloda qolyo waraysa baan la yaabay wuxuu hi maamaha chinisa waxay tahay war ingiriis iyo talyaani baaba nafta noo kelay waaga hore jiniista goormad aadeen mahmaa turkiyaan hadda maali beryaanan maqlahaya meeshaa tagtaanba mahmaa baad ka keenaysaa iyo balaayo diinkiinna iyo afkiinna raalli ku ahaada wax idiin dhaama heli maysaan ka luqahaad u barta laakiin iska ilaaliya nicmo walba maxay dhaheen soomaaliya nuqsaantayda waa ogyihiin sheekhuislaam ibn taymiya ka hadlay kitaabkiisa iqdaad siraat almustaqiim aafada ay luqaadka leeyihiin luqaadku dhibaatada ummadda u geystaan barashadoodu ajnabiga ah kitaabkaasu ku faahfaahiyey ka tegidda laga tago luqada carbeedna dhibkay keentuu ka hadlay saad moodaysan hawshu ma ah waagii allahyda xorre baan qaadanna haddii loodhan lahaa luqadda rasmiga ah ee soomaaliya waa afka carabiga ah midda ku soo xigtay malageed galayna waa af soomaaliga loodhan lahaa jiilka hadda joogo dhaaf carigu ku hadli sida sudaaniyiinta iyo eritriyaanka dhammaantiin hadda qur iyo carabiyadu iyo wax idinku istaagi ma jireen afrikaanimada waa idinka dhammaan lahayd niman carbeedoo madmadown baad noqon lahaydeen laakiin niman la soo diyaariyey oo talyaani ingiriis ku soo kaajeen baa maamulka idiin qabtay <laughs> halkaasayba idiin olcolihii afka soomaaliga laydinku bilaabay toddobaatankii shantii markii la gaadhayba waaba jiidateenba lagu dib in loo celiyo maxaa la saalil habeeni waa loo wabiriistaaye waa dib u halkii aad ka soo in dib loogu noqdo si wax idinku saxmo waxaa kaloo ku jira xadiidka waxaa kaloo xadiidka ku jira ruuxaad ku kalsoontahay aduu laftirkaadu waxaad ku kalsoon laftirkaadu inuusan aafoobin aad ku kalsoonta inaad ammaani karto waxaa kaloo ku jira fadliga uu dadka dheeryahay in loo sheegi karo wa an takuuna minhum qiimu dadka dheeryahay waxaa kaloo ku jira manqaba khaasa liabi bakar darajadaa ninbuu nabigu u sheegay lama hayo oon abubakr ka ahay darajada ayada ah xadiidkan xagga wuxuu ka hor imanayaa xadiiaad oo ahaa ninka weyse qaata oo si fiican qaata kadibna ashhadu an laa ilaaha illa allah towxiidka ila aakhira yidhaahda waxaa looga yeedhayaa min abwaabi اljannati amaaniya waad soo marteen sideedda albaabada jannada looga yeedhaya xadiidkan wuxuu leeyahay nin walba camalkii uu ku caanbaxay baa looga yeedhaya albaabkiisa see loo jamcinaya abubakar iyo hawlihiisa waxaa loo jamcinaya iska hor iman ninka weysada si fiican u toosiyey ee basarkeedii iyo macnaheedii mariyey ee weysada ku caanbaxay albaabada jannado dhan baa loogay laakiin wuxuu ka gelhayaa baab اlwudu faqad waa lagaa yeedhin albaabada laakiin hal albaaban baad gelaysa abubakr ragga la midkaana waxay xor u yihiin sideedaba inay ka galaan sideedaba waa laga yeedhin sideedana way ka geli karaan innagoo jannada u wada soconna ayay albaabadu kala qiimo badnaan karaan ma og tahay hadda ismadaar adduunyada eerboodka la wada tegahaya dadba baa albaab gooniha ah ka geli isku diyaradda u socotaan la socaad albaab gooniha ah laga gelin fadhi gooni ah xurmo goonia hal diyaarna waad wada raacaysa ma la urmayn ninka mise lama urmayn mid melagii galay oo cidhiidhi ah oo soo urahaya oo kulayl ah oo cid walba ay ka gelayso fayl loogu jiro oo kabaha lagaa goy yaad ka geli diyaaradduna waa diyaaraddii albaabadu ayaa kala qiimo badan kala maamuus isku meel baan u soconne وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال نبي إن في الجنة بابا يقال له الريان إن في الجنة جنة waxaa ku yaala baaban albaab yuqaalu lahu lagu magacdhabo الرayaan kii dheefta ama dheragta la yidhahda ama cokanaanta la yidhahdo yadkhulu minhu waxaa albaabka ka gala asaa'imuuna kuwii soomi jiray soonka ku caanbaxay wey yowma alqiyamati maalig aakharo laa yadkhulu ka geli maayo minhu min albaab axadun aadame hayruhum ayagaan ka ahay yuqaalu waxaa la odhanaya albaabka marka la taagan yahay ayna asaa'imuuna kuwii soonka badnaa awal fayaquumuuna waa istaagayaa laa yadkhulu geli maayo minhum min albaabi axadun axad hayruhum ayaga aan ka ahay faidaa dakhaluu markay galaan o ay ku dhammaadaan oo ka u dambeeya uu soo galo ukhliqa handaraabka hoos laga geliya la ydhahda kor wixii laga xidho quful baa la ydhahda way kala duwan yihin hoosta iyadoo lagaga jiro gurigu quful dhihi maysid guriga qataar baad guriga qataar kor markaa joogtan gur maxaad dhihi quful quful baad ama xidh iyo wixii la halmaala laakiin hadda waxaa soo baxa gudaha ku jira guryaha mar la qufulaaye markaasn dhahaynaa afsoomaaliya u baahan ya abwan kaa rabaa midka asaga inaad keento handaraabki intii la geliyo yaa haddana asagii dhegta la gelin quful baa lagu dhajiyaa beryaha ila kenya la joogaaye hooska quful miyaan dhahaynaa idinka idiintaalla intaa waa isla fahnay falam yadhul minu axadun aadama ka soo geli maayo muttafaqun calayh idan waa fadliga iyo qiimaha uu leeyahay soonku وcan abi saciidin اkhudri radi allahu tacala canhu qaal rasul sal ly slam maa min cabdin adoon ma jiro yasuumu soomaya yowman maalin fii sabiila ku soomaya waa mujaahid dagaalamaya diinka difaacaya ilaahay u hilinaya diinkiisa xaggana sooman ilaa addoonka hadduu jiro isku darsadee halgan iyo soon bacad allahu ilaahay baa fogeeya bidalika اlyowm maalinka asaga uu soomay dartii wajha wejigiisa wuxuu ka fogaya can naari sabciina khaliifan toddobaatan sanaa naarta lagaa fogaynaya inaad gasho iska badaaye sagarhkeeda lagu marin maayo wey sabciina khaliifan culama waxay leeyihiin waa kinaaya can alibcaad cadad go-ono muqadara ma ahee addoonkaasi naar waa laga fogayn inagu waa naqaanaayo adoon cadad u jeedin muqadare waaad hebelow boqol jeer haddaad igu celiso warkaa kaa dhegaysan maayo maa macnaen boqol haddaad soo gaadho wixii ka dambeey waan kaa dhegaysan ma waxaad u jeeddaa haisku lugoyn ha daalin wey marnaba ku maqli maaye marka toddobaatanku cadad maqsuuda ma ahee waa hadal halqabsi oo loo jeeda ninkaa naar ma arko ma galo ma agmaro baa laga wadaa abciina khariifan toddobaatan dayrood khariifka asalkiisu cinda alcarab dayrta waxay idigu dayrta u taqaanaan baa la yidhahdaa muttafaqun calayh laakiin hadda un toddobaatan sana laga wadaa ila sanadkii hal dayrun baa gasha muttafaqun calayh yacni inaad isku darsato camal qiimo badan oo jihaada iyo soon fadligaasuu leeyahay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان رمضان روحي صوم إيماء على الرمين درتي يا واحتسابا أجر دون الدرتي maxaa laiskugu daray iimaan iyo ixtisaaban hadda goor baynu soo dhici kara adoo ramadaanka aaminsan oo rumaysan wujuubkiisa iyo fadligiisa iyo khayrkiisa aaminsan haddana maalin maalmaha ka mid ah u soonto ha lagu arko ha lagaa sheego ixtisaaban marka ikhlaaskii bayy u taaganta iimaanan tasdiiqi bay u taaganta man saama ramadaana ramadaan ruuxu sooma iimaan alla rumayn uu rumaysan yahay in rabbi waajib kaga dhigo uu saaray iyo wax tisaaban ajir doonid u sooma dan kale aan ka lahayn halagaa sheegayo halagu arkayo inaad soomka ku fiican tahay iyo inaan gaajada ku keenin halla ogaad kaama ah ixtisaaban ajir doonid bay kaa tahay iyo alla rumayn ufir lahu maa taqadama min dambi waxaa loo dhaafaa dembigiisa wixii horreeyey oo loo jeedo dunuubta sakaa'irta ah kabaa'irtu towbay u baahan tahay madax bannaan muttafaqun calayh وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان رمضان مركو يماده جماعة من السلف أي وحولن جرى إن رمضان لا يدهده وكراه وإن لا يدهده شهر رمضان لا يدهده maxaa yeelay dhaheen qur-aanka ramadaan keli laguma sheegana bil baa la raaciyey ramadaan ninkii sheegaya waa inuu yidhaahdo shahru ramadaan halkaasay yidhaahdeen laakiin waa ra'yi inaan laga xoog badan yahayo in bisha la raacina way bannaan in keligii la muntaxoo la sheegana wax ku jaban ma jiro waa ka xadiidku idaa jaaa ramadaanu ramadaan hadduu yimaadoo galo futixat abwaabu اljannati jannada albaabyada la furfuraa oo soo dhowayn bisha la soo dhowaynayo jannadii baa soo dhowaynaysa bishii baa loo dabaaldegayaa si ilaahay yaqaano malaa'ig taqaana loogu dabaaldegaya yacni waa bil weyn wey futixat abwaab اljanna jannada albaabadeedi baa la furaya wadaadda wax tawiilin waxay dhaheen waxaa weeye asbaabtii jannada lagu geliya baa la furay yani marka ramadaan la gaadho wadooyinkii iyo asbaabtii iyo ashyaadii ruuxa muslimkee wanaagsan janno uu ku geli ilaahna ugu dhowaan lahaa naarna uu kaga fogaan lahaabaa bannaanka taallow waulliqad waxaa la qataaraa abwaabu nnaari naarta albaabadeena waa la xidhxidhayaa wasufidad waxaa la katiinaday on la jeebayn lagu jebinayaa baashii aad katiinadda dhihi jirteen haddana biinkaad daraada mia wasufid waxaa la biingaynhayaa wey ashayaadan shayaadiintii baa la xidxidhayaa iyaguna lagu jebinhayaa riwaaya xadiidka u wasufidad maradat shayaadiin shayaadiinta abbaandulayaash qaqablayaasha ciyaalkii carruurta waa la iska sii nimanka laadarada ah nimankan waa nimanka la jeebaynayo la beengadanayo muttafaqun calayh riwaayadii marka xaakim ee xadiidkan waxaa ku socotay waxaana dhawaaq wayunaadi munaadin yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya shari aqsir walilaahi cutaqaa'u min annaari wadalika kula layla baa la socotay intaa markuu nabigu yidhi wuxuu subnu ku daray waxaa dhawaaqaya maalin walboo ramadaan ama bisha ramadaan markay gashay dhawaaqaya addoon ilaahay baa dhawaaqaya malag ah muxuuna odhanayaa ruuxi khayr doonhayeyow ka faa'iidaysa bishan war khayr doonow bishan ka faa'iidayso waa janis aan ku soo maraynin ilaa ko iyo toban bilood kadib ama laga yaabo inaad mar dambe kusoo mar ajashaadaba ay gasho ruuxii xumo iyo shar ka shaqayna war soo reebta gaabsada aqsir can shar war bishaan bil ilaahay la caasiya meehe <clears throat> waa bil barakaysanay wax iskula hadha wuxuuna ilaahay odhanaya wlilahi cutaqaau min annaari wadalika kula ley ilaahayna habeen walba oo bisha ramadaana addoomihiisa qaybbuu naarta ka xoreeya marka bil noocaas u fadli badan weeye ilaahay naartiisa hanaga xoreeya isaga awoodleh muttafaqun calay wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu saabi saciid buu ahaa ana rasul la sal slam qaala wuxuu ihi saxaabiga nabigu wuxuu yidhi suumuu liru'yatii suumuu liru'yatii ku sooma aragtidiisa ramadaan markaad aragtaan ku sooma bishiisa wa aftaruu ku afura liru'yati aragtidiisa bisha hilaalka loo jeeda suumuu liru'yati ru'yati hilaali ramadaan wey wa aftaruu liru'yati liru'yati hilaali cafwan shawaal idan bisha shawaal aragtideena ku afura bisha ramadaan aragtideena ku sooma fain habiya hadduu dahsoomo fain habiya ay khafiya ay la macno tahay sida haddaana ii dhigan ubbiyana waa la ariyaa ubbiyana oaydna waa la akhriyaa fain habiya calaykum bishii hadday idinka libidho ila bil waa iska yartahay fain habiya calaykum hadday bishii idinka ood arki weydaanoo ishu qaban weydo faakmiluu dhammaystira ciddata shacbaana alaaثiina soddon ku dhammaystira shacbaan soddonkeeda buuxsha maalin ka dambaysana waa ramadaan sooma wey muttafaqun calay whada lafd اlbukhaari wa fii riwaayati limuslimin fain humma haddii la dahaadho daruur iyo wuxuun isku qariyaan ama fain humma haddii la qariyood arki weydaan calaykum dushiina biramadaan arki weydaan fasuumuu ثalaaثiin bishii shawaal cafwan bishii shawaal arki weydaan fa sumuu alaain soddon buuxsha waaba sidaaba dhammaad iyo bilow wey bilow aragti ku sooma aragtina ku afura dhammaadkiisa haddii bilowgii aad aragti arki weydaan oo bishii ramadaan bilashadeedii idinkoo ku beegaya aad arki weydaan shacbaad soddonkeeda buuxsha soddonka shacba markay buuxsanto wixii ka dambeeya waa soon xagga dhammaadka haddii maalinka labaatan iyo sagaalaad ad fiirisaan shawaal ma dhalata mise may oad arki weydaan buuxsha soddon ka dhiga ramadaan maalin dambaysana ciida sidaas weeye adugu tafaasiil fara badan baa fiqyaadka ku jira hadda intaa khulaasada ayaa kaaga filan aragtidana biijmaaci lmuslimiin waa muslimiinta qayb ka mida aragtidood baa loo jeedaa inaan kulligii wad aragna shardi maaha reer nairobi waa inay wad arkaan shardi qayb inagana hadday arkaan oo warkooda la qabto ku filan waxa muranka ku jiro waa bilaada kala fog ee mataalicdu ay kala duwan tahay weye mooyeene dadka isku beled jooga hal mid aya ka mid a ama laba ka mida ku filan bاب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه وحباب يا باب الجود ديغض أيو باب يا الجود عند العرب ninka xoolaa iska baado iskaga ciyaara jawaad ma aha aljuudu waa icطaau maa ynbaii liman ynbaii waa inaad wax haboon bixiso oo nin weyn bixin karo ciddii mudnaydna aad siiso adaa bixinaya wax nin weyn bixiyo oo isu qaado ciddii mudnayd ee baahaniya bugta iyo qaraabi iyo xigta iyo cigaalaad siinaysa icaau maa ynbaii liman hada huwa aljuud baabuljuudi deeqda buu baab yahay gobonimadii wa ficil macruuf iyo samaha in la sameeyo iyo waliktaar in la badso min alkhayri wanaagga iyo samaha bisha ramadaan la badiyo fii shahri ramadaan iyo waziyaati min dalika in la sii kordhiyo deeqda iyo wanaagga samayntiisa iyo khayr badsigu fi lcashri alawaakhiri minhu tobanka dambe bisha ramadaan si guud wax walbo wanaagga badi si gaar ahayd tobanka dambe ha yaabo wey وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وxuu hi صxaabigaas kaana rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu dhaqan ahaan oo rabbi u abuuray أjwad الnaasi dadka midka u deeq badan u gobsan wa kaana ajwada maa yakuun wuxuu u sii deeq badnaa wey laisku dhiba waxbaa ku mashquulin macnaha loo jeeda waa maxay wa kaana ajwada maa yakuun wuxuuna u sii deeq badnaa fii ramadaana bisha ramadaan gudaheeda xiina yalaahu jibriil markuu jibriil la kulmo nabigu siisu deeqsi buu ahaa gog buu ahaa waa deeq badnaa wuxuusu u sii deeq badnaa bisha ramadaan gudaheeda markuu la kulmo jibriil maxaa yeele dadka sulxadee wanaagsan khayrka lagu xusuustaa wanaaggaa lagu dadaalaa iyagaa khayrka ku farahaya wa kaana jibriil jibriil wuxuu alayh salaat wasalaam yalqaahu nabiga kii la kulma fii kulli leylatin habeen kastoo min ramadaana ka mida habeen walbo ramadaan buu nabiga la kulmi jiray bilaha qaarkood inuusan bilba nabigu imaamana laga yaabaa ama hal mar u yimaado laakiin ramadaan asagu haddii la galo jibriil habeen walba waa xaadir bil barakaysan hadda bishu bil saalan maaha fayudaarisu wuxuu la jiray alqur'aana qur-aanku nabiga la muraajacayn jiray qur-aanku kula subcin jiray subceenna miyaa ku kalaa waa isku hayaaye qur nabigu la daraasayn jiray nabiga kutub akhrin waa macalinkiisii dariirinaya nabiga akhrinaya jibriil waa ka dhegaysanaya ama jibriil baasna qayb qaadana nabigu waa subcinaya eh, waxaa la rabaa inuu qur uusan xaraf un meel laka bixin wuxuu ihi saxaabigu fada rasuul ilaahi sal ly slam xiina yalqaahu jibriil markuu jibriil la kulmo ajwadu biاlkhayri khayrka wuxuu uga deg deg ajwadu huna waa asraca bay ka dhigan wuu ka degdeg badnaa bilkhayri khayrka iyo deeqda iyo wanaagga min ariix اlmursala min ariixi اlmuطlaqa dabayl la sii daayey oo duulaysa nabigu waa oga dheerinaya waa khayrka dabayl socota say u oroda si ka daran buu nabigu khayrka ugu degdegaya wey bisha ramadaan markuu la kulmo muttafaqun caley riwaayada axmed baa cadaysayo laa yus'alu shayan ila acطaah laa yus'alu shay-an ila acطaah nabigu bisha ramadaan iyo tobankeeda dambe haddii wax la weydiiyo waa dhiibi jiray wuxuu doon ahaado uu markaa nabigu awoodo ani hadduu wax weydiiyo waa siinaya faqiir waa u dhiibaya deeq iyo gobonnimo waxaa la bixiyey yay ku dhammaataa sideeduba waxaa la baxsho xaggana yaan laga daba tegin bay ku dhammaataa gobonnimo soo ururi dal iyo dibadba carab iyo cajam akhri taariikhdu gobonnimo waxay ku dhammaataa wax quurid aan qunuunac ka dambaynin qunuunac inaad wax quudho haddana hadhow ka daba qunuunac waa musiiba moogta wax bixin qunuunac la'aan bay ku dhammaataa baashu deeqsu inta badan waa geesi sifaad islaasimaa jira haaliban marar bay kala hadhaan bakhayl geesi in la arka waa laga yaabaa mase badno ninka bakhaylka haaliban waa fulay haadka roora baqa dheere fadliyo wey inta badan deeqsu intaadna waa geesi deeqsi fulay in la arkana waa dhacdaa aba loo soo joogay an caaisha radi allahu tacaala canha aaliban laakiin waa sida ibnu qayim baa aad qadiyadda oga hadlay kitaabkiisa aruux iyo miftaaxu daar ku fafaahiya shawaahid iyo makhraatiyaal fara badanna u keensaday an caaisha radi allahu tacala canha qaala waxay tii hoyadin kaana rasuullah rasuulka le wuxuu idaa dakhala alcashru tobanka dambe hadday gasho ee ramadaan axya leyl habeenku noolayn jiray bilcibaada khayr iyo soo jeed buu ku noolan jiray wa ayqada ahlahu reerkiisuu toosin jiray caruurta iyo reerka iyo qaraabada wixii la joognaba kaca oo ilaahay caabuda oo tukada u dhoonan jiray wa shadda almizara guntigana waa adkaysan jiray shadd almizar laba macna lagu fasiraayo in kinaaya uu yahay can aljiddi walijtihaad oo waxaad odhanaysaa shadadtu lihada alamri mizari hawsha ayadaa waan u guntaday inag waa naqanaa hebelow hawshan u gunto u istaag hebel markuu geeli soo orray guntugu niidh iskaga dhigay oo waxaan jeertay oo u xadxaydtay shadda miisaro way noqon kartaa oo namcaha loo badan ama waxay ka noqon kartaa kinaaya ka fogaansho laga fogaa dumarka galmada iyo habeenka asaga ah. idan tobanka dambe haddii la galo nabigu sidaasuu yeeli jiray habeenku noolan jiray reerku toosin jiray asaguna aad buu u dadaali jiray wy salafkuna sidaan bay ahaayeen imaam shaafici waxaa ka sugan bisha ramadaan hadday gasho maalin walba qur-aanku khatimi jiray kulla yawmin wa leyla weliba fii salaatin qur-aankiina dariirisaan ee dharragta ma aha shaafici fii salaa maalinkiina mar buu qur-aanka ku dhammeeyaa salaad gudaheed isagoo taagan oo tukanaya iyo qur-aanka khatimi jir habeenkiina mar buu khatimi jiray waa fii salaa salaad gudaheed midkiinadabada iska mara ee aroortu u fadhiista asagoon racad tukanin buu isku daya inuu dhammeeyo maanta qur-aan baan dhammeeyey hal salaadna muuse ku daro shaafici salaatuleyl buu ku dhammaynaya mar hal mar buu ku khatimaya haddana barqinkii salaatu duxa buu ku khatimaya mar kale way ka sugan tahay shaafic hawsha ayada bn abi xaatim baa fii manaaqibi ku wariyey bisanadin saxiix dahabina tarjamadiisa ku sheega meelo badan bay ku timid mukhaalafa lisunna ha noqoto laakiin min xayu aaahir laakiin dadaal badan bay salafku samayn jireen culummada shaaficiya ka mida ah waxay u arka xadiidka odhanaya laa yafqahu اlqur'aana axadu qara'ahu aqala min alaa waxay leeyihiin waa ruuxa aan tadaburaynin wey ruuxaan qur-aanka fahmaynin aan tadaburaynin aan dhuuxi karin wey ninka waa inuu tartiibsado kaadsado oo isha isdabadhigo oo isha walliijiyo oo ayadaha dhuuxa wey tartiibna saddexdoo juz iyo afarto iyo shanto maalinku ku urursado laakiin ninkii qur-aanka asagoo dareerinaya xaggana fahmaya dhuuxaya axkaamta ka istimbaadaya sida shaafici fuqahada waaweynoo kale laba goor iyo saddex goor maalinku u dhammayn karaa bay dhe hadduu awoodo fiqul halkaasay wax kala baxayaan ayagu maxay akida ka keenteen baa layd laa yafqodan ka fahnayn laa yafqahu siduu guud ma fahmo qur-aanka oo mana dhamo ninkii saddex berikayr ku dhammeeya haddii la helo waa sida haalibkee badane haddii la helo dad ayagu maalinkiiba ayagoo dhammey xaggana fahmay axkamna kala baxaayo sida shaafici masale fiqigo maalin baadha wuxuu ihi masaladaa intaanan go-aankeeda gaadhin boqol jeer baan kitaabka qur-aan ka dhammeeyey buui anoo xukumkiisa baadhaya masala waaxida miata mara miata mara min suurat alfaatix ilaa suurat albaqara akhriyey kadib baan go'aankan ka gaadhay masalada iyadoo idhi qur-aanku sidaasu qabaa kana inoogu badan nas banaya keen qarraf aayaddan ka leefatee bes isku wallaab weeye markaas ma taqaanaan shaafici uu leeyahay mas'ala waaxida oo fi talaaq ah kitaabu talaaq buu ku sheegay ayaa waxaan akhriyey kitaabka ilaahay miata mara boqol jeer baan dhammeyo khatimay kadib baan ku dhiiraday inaan dhaho sidaas weeye masaladu aayaduna macnahaasay ka hadlaysa qur-aanka waxay u akhriyi jireen culummadu inay axkaam kala baxaan oy ku hanuunaan oy xujo ka dhigtaane kiinan dareeriska ee eh, haddayna tababa qara'na ah oo iska ordaayay eh, dareeri eh, ee ah, hawshoodu ma ahay baabu nahyi can taqadumi ramadaana bisawmin bisawmin bacda nisfi shacbaana ila liman wasalahu bima qablahu aw waafaqa caadatan lah ban kana caadath sawma اlاثniin wاlkhamiisi fawaafaqah wuxuu sheekhu yidhi wuxuu baab reebadda la iska reebay baabunahyi reebadda la iska reebay can taqadumi ramadaan ramadaan in lagala hormaro oo lagala hordhaco bisawmin soom bacda nisfi shacbaan shacbaan hadday kala barantaba inaad soon kala hormarto oo tiraado maalin baan sii soomay maalinka shan iyo tobnaad baan sii soomayaa kadibna aad inta dambana soonto ayaa nabigu diiday buu le ilaa duul mooyeeliman wasalow ninka ku xidhiiriya soonka cafan anka dambe anka dambe yaa la diiday ilaa liman duulkii wasalow ku anka dambe ku xidhiirmayo bimaa qabl wixii ka horeeyey an tobanka dambe haddaad maalinkii shan iyo tobnaad ee ama afariyo tobnaad ku soo xidho ayadu markaa dhib ma laha ow caadatan lahu ama soonka shan tobanka wuxuu ku beegmay caada kuusoo socoto bishiiba dhow iyo toban beri baad ka jirtay maalan usbuuc baad ka soomi jirtay shacbaan usbuuceeda dambuba soonkaada kusoo hagaagaya caadada iyo dhaqankaada laguma haysto bian kaana caadatuhu caadadiisa waxay noqotahayd ruuxa muslimkay hawsha ay ku beegantay sawma aliniin wاlkhamiis maalinka isniintii khamiistaad soomi jirtay fawaafaqahu shan iyo dambe ee ayaa waxaa ku soo galay isniintii khamiista aad beegsanaysay daba joogtay markaa laguma diidana wey bimacnaa cillada maxaa loo diiday waa laisku khilaafaye culimadu waxay leeyihiin ahlu kitaabkiiba waagii dambe soomkii waajiba ku ahaa say soom sunna u raacin jireen horey ka gee gadaal ka gee soomkii bisha ahaa waagii dambe wuxuu gaay lixdan maalmood inay u qaataan caadadu markay badato muddana ay soo jirto culummaduna ay dhammaadaan waxaa isku lamo la kala sooci waayaa oo caamadu kala garan waayaan sunnadii iyo waajibkii faradkii iyo sunnadii in salaada sunnaha iyo salaadda faradka waa la kala baxshaa soonka faradka iyo ka sunnaha waa la kala soocaa kala sooci darteed buu ugu diiday shan iyo dambe dambee shacbaan in soonkii lala xidhiidhiyo wadaadda sidaasay odhanayaan allahuma inay caada tahayba mooye haddana waxay leey cilladu way iska caddo waxaa weeye bisha ramadaan waxaa rabaa ruuxa muslimka markay soo dhowaato inuu u nasto isagoo nashiid ah oon tiro dhigin oo fahmaysan oo fircoon uu bilaabo haddaad shan iyo toban soo soonto adoo yaa allahu ummati luu cagajiidahaya yaa ramadaan aad gelaysa adoon xiise u qabin falaxsanaanto dhan baa kaa dhimanaysa nashaadkii fahmadii xogo iyo nasasho wey waa neeftirasho adoo marka xoogu neeftirta inaad bilowdo ee shareecadu rabtaa camalba camalku marka nashid aad ku gashouna ka fiican yahay saa darteed qur-aanka kii akhrinaya markuu daale maxaa laydhaha neeso ninkii salaad tukan hayey ee garan waay meeshuu marayo nabigu seexuu yidhi haddii xooguhu soo fahmaystay oo nasan inaad bilowdo ramadaanku nabigu doonaya labadaa macnaba waa la sheegay wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu can nabi sal l slam qaala nabi wuxuu laa yataqadamana axadukum midkii uusan ka hormarin kala hormarin ramadaana bisha ramadaan bisawmi yowmin aw yowmayn maalin soonkii ama laba soonkii labaatan iyo sideed iyo labaatan yani wax kala hormarina ilaa an yakuuna rajulun inuu nin jiraba mooyee kaanaha yasuumu sooma kaana sawmahu soomkiisa sooma caada lahaa baa loo jeeda falyasum dalika asaga ramadaan ka horeeya ama laba mada ka horeysa adaad soo soomi jirtay oo bil kasta caada kuwa ay labada u dambeey inaad ka soonto ama saddexda u dambeeyo ama subax u dambeeyo oy isku beegmaan culays ma lah ilaa yakuuna rajulun kaana yasuumu ay kaana yasuumu caadatan lahu ayaaman lahu fii aakhiri kulli shahrin ama wixii la falyasum dalika alyowm idan caada kuu soo socotay dhaqan kuuso laguu diidi maayo laakiin soonka aad bilaabayseed kas u bilowday ramadaan kalo hormar keliya dhaqanna aan ku ahayn cadana aan ku ahayn jooji muttafaqun calay وcan cabaasin radi allahu tacaala can qaala rasul sl ly slm laa tasumuu qabla ramadaan ramadaan hortii soomina waa soonkii aan caada ku ahayn ama maalmo adlayd aan ku soo beegmin ama aan qada ahayn ama aan nadar ahayn waad garanaysa suumu liru'yati aragti ku sooma wa afdu liru'yati aragtidiisina ku afura fain xaalad hadday teeddo duunahu duuna ru'yat اlhilaal bisha aragtideeda hadday kaa teeddo kaa qariso hayaayatun daruur daruur yar faakmiluu aaaiina yowman soddon maalmood buuxsha soddon buuxsha xagga dambe iyo xagga horeba rawahu tirmidi qaala xadiiun xasanu صaxiix alhayaayatu waa bilhayn اlmucjama ayn dhibcda la akhriyo bilyaa اlmuhanaati iyo laba dhibcood leh min taxtu hoos almukarara la soo celceliya hayaaya somal laba yood baa ku jire wahiy asaxaabatu waa daruurta an abirta radi allahu tacaala can qaala rasul la sl slam idaa baqiya nisf min shacbaan shacbaan markuu nus ka hadhay ama kala barh ka hadhay falaa tasuumuu ha suuminoo soomkaan caadada ahayn ama nadarkaan ahayn ama qadaha aan ahayn rawahu tirmid qaala xadiiun xasanu saxiix waa xadii aada laiskugu maandhaafay sixadiisa oy mutaqadimiin iyo mutaahiriinba isku khilaafeen alimaamu tirmidi inuu xadiidku saxiix yahay buu qabaa xadiidku waa min xadiidi calaa bni cabdiraxmaan ibni yacquub alxuraqi can abiihi can abi hurayrata can rasuuli illaahi marka sidoo kale waxaa la qaba abu daawuud abu daawuud baa la qaba xadiidka markuu wariyey kitaabka sunanka wuxuu yidhi cabdiraxmaan mahdi wuxuu dhihi jiray xadiidkaani ma qaadanaya maxaa yeelay axaadiis kaleu khilaafsan yahay abu daawud wuxuu idhi wahaadaa cindii laysa khilaafahu xadiidkan axaadiista kale uu sheega ma khilaafsano cabdiraxmaanna ku raaci mayno ibnu mahdi ibn mahdi yaxan maciin axmed bn ama zurcat araasi abu bakr aram ragga waaweyn waxay ku tageen xadiidka inuu munkar yahay axaadiid buuna khilaafsan yahay bay leeyihin oo xadiidka aad soo hore abu hurayre muxuu sheegayey maalin ama laba maalmood yaan lagala hordhicin ramadaanku ah kanna muxuu nus shacbaan an iyo tobankee dambe mamnuuc soon aan caado ama qadayn ama nadar ahayn tiro badan buu sheegay xadiidkan dambe qolyaha marka xufaadda waaweynoo hore xadiidkii bay fiiriyeen rijaashiisii xadiidkii macnihiisay fiiriyeen matnigay eegeen waxaa u soo baxay matnigan idaa baqiya nisfu min shacbaan wa fii riwaaya ida ntasafa shacbaanu falaa tasuumu shacbaan hadduu kala badhmo soon sunnaa joojiya waxay u arkeen macnahaas inuu khilaafsan yahay axaadiistii odhanaysay maalin ama laba maalmood baan la ogolayma inta kale waa iska fasaxan tahay ninka caada ee waafado waa u fasaxan yahay markay arkeen xadiidku inuu axaadiista ka hor imanayo iyo waxay dhugteenoo dib u fireen sanadka yaan eedda saaraa oon madaxa ugu duubnaa khaladka meeshan ka jira calaa bni daxaan bay arkeen inuu xadiidka la gooni noqda calaa bni cabdiraxmaan keligii xadiidkan wariya asagoo nool bay weliba taabiciinta qaarkood eedayn jireen maalin baa asagoo xalqadii masaajidka fadhiya yaa nin cabaad bin kasiir meel safar dheer ka yimid oo fadhida culamadu wuxuu idhi muslimiin ee maqhraati ka ahaada calaa bni cabdiraxmaan wuxuu ka marakacahayaa inuu aabbihii ka maqlay aabbihiina abu hureyre ka maqlay abu hureyre nabiga ka maqlay asagoo leh idantasafa shacbaanu falaa tasuum calaa asna waa istaagay wuxuu hi ashhadu أnii samictu can abi وأnnahu samca can abi hurayrata can rasuuli اlahi ida اntasafa shacbaanu falaa tasuumu halgu kala baxay xadiisaa loogu dagaalamo wey wadaadkan calaa ibn cabdiraxmaan nin iqo imaama xadiidka keligii baa la gooyi noqday axmed iyo jamacada waxay u arkeen wadarya waaxid wadar waaxid baa khaldami karee asaga la gooyi noqday asaga wax khilaafay ma jiro xadiidka wariye axaadiid kalaa khilaafsan wey axmed wuxuu idhi calaa oo xadiid munkara wariya waa kow kan keliyun baan ku qoonsannay waxa kaloo ka dhan waa dhagdhag buuri tirmidi abuda waxay leeyihiin axmed iyo mad waxa maydin sheegin xadiidkun axaadiista ma khilaafsano tirmidi markuu maraya jaamici zawuxuu yidhi bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen macnaa hada alxadiid cinda bacdi ahli اlcilmi an yakuuna الrajulu muftiran faida baqiya min shacbaan shayun akhada fi الsawmi lixaadi ramadaan xadiidkan wuxuu ka hadlay saad iskaga afuran tahay ma soo sunaysatid khamiis iyo isniin ma soontid ayaamulbid ma taqaanid markuu ramadaan soo dhowaado shacbaan ay foorarsato adhihii saana hadhow u rafaadeen waan sii tababaranhayaa hee maalmaan sii soomahaya mamnuuc xadiidku kaasuu diidan yahay axaadiid kalena waxay fasaxeen ninka caado lahaa ee dhaqan lahaa ama laba maalmood ay kaga beegantay xadiidkan wuxuu ka hadlay hawl khaasa saasuu isagu yidhi tirmidi culamada ka soo guuriy wuuna ku qancay xadiidkan horeed soo marteen abu hurera biyowmin ow yowmayn buuna uga makhraatigeliyeyba tiradun baa kala badane xadiis isma diidano si guud nabigu wuu diiday soon mulaq ah in lagala hormaro bisha ramadaan ee tiladun baa kala badan buu keliya waxaan kaloo marka khilaafkaas sheeg samcuu yahay abu daawudnaasna wuxuu ihi isma khilaafsan axaadiisdu meel bay u socdaan waxaa ku taageersan sida ayada juzaqaani wuxuu yhi xadidku waa saxiix waxaa kaloo sidaa qaba ibnu xibbaan xaakim ibnu xasm ibnu cabdilbar taxaawi jamaaca halkaa ku tegay marka waa xadiid saa loogu dagaalamayo hawshan wadaadku ugu yidhi waa xadii baail laa yasix waa ijtihaadkiisa wadaadaan ogu horeeyey waa masale ijtihaadiya in wadaada hore garlayin waa dhici kartaa kuwan dambana waa dhici kartaa wax nas qacia ah ma aha waa masale ijtihaadiya waxay ku dul wareegaysaa keliya ninka xadiidka la goyno waa nin fiqi ahe eh, amau khaldamay iyo ma khaldamin baa laisku haya xadiidka macnihiisu axaadiis buu khilaafiya ma khilaafin baa laisku haya idan mutaqadimiin tirmidi abu daauud baa ragga kadid ayada mutaahiriinna waaba kuu sheegay ninka la yidhaahdo daxawixuul xadiku waa saxiix laakina waa mansukh mutruku lcamali bilijmac waxba kama jiraan warkaa dambe mansuukhna ma aha mutruku lcamalina ma aha laakiin waa saxiix waa war macquulo wadaaddaa kaaga horreeyey muhimaddu intaan iska ogaada waxadiid laisku khilaafsan yahay sixadiisa laakiin waa ijtihaadee waa baailun laa yasixuda waa wadaad warkii weeye waa saxiixun ninka dhan waa wadaad ijtihaaday ciladana waan kuu sheegay waa maxay taabici aabbihii ka warinayaa la la gooni waa nin iqa ninka asaga tirmidi abu daawuud weliba khaasatan abu daawuud ma aha nin baa daciifa layskuma hayo waxaa laysku hayaa fiqu اlxadiiث matnigan wuxuu khilaafsan yahay matni kale iyo ma khilaafsana laisku haya qaabkay u jamciyeen tirmidi iyo abu daawuud baana ka quruxsan qaabkay axmediyo oo la boodeen ibnu mahdi dib u fiiriya akhriya وعن أبي <clears throat> اليقذان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال من صام اليوم من صام اليوم الذي يشك يشك فيه عفوا من صام روحي صومه اليوم الذي مالك يشك فيه لغو شكسن يا اما رمضان با مسوا سندبخي شعبان با لسكو هيا يوم الشك قيبت دم ما قال الله سعود هذا قيبت دم رمضان iyo شوال يوم الشك ما قالو يوم الشك قيبت ورا بس وي waxaan soo soonnay soom baa inoo soo labaatan iyo sagaalkii markaan marayno habeenka soddonaad baan bishii weyne mayomasho kuu noqonaya waan dhammaystirna yoomashoka meeshaa kuma jiro allaahumma haddaan horay lassoo khilaafin oo innagu sabti baan soo soonnay oo haddana jamci soo soomeen ciiddi baa laisku khilaafi karaa howlahaas waa dhadhacaan yoomashoku laakiin xagga horaa loo jeedaa labaatan iyo sagaalka shacbaan habeenka markaan marayno habeenkaasi soddon waa noqon karaa kowdii ramadaanna wuu noqon karaa tiibuu nabigu diidan yahay idan waxba yaan ixtimaal la gelinne shacbaan laga dhigo si saxanoo bilaa shikin ah lagu soomo man saama ruuxu sooma alyowm aladii maalinka yushaku fiihi lagu shakisan yahay ma shacbaan dhammaystirkiisiibaa mise waa ramadaan kowiisii faqad casaa ruuxa wuxuu ku qacansayday abalqaasim sal اllah alay sl nabi maxamed buu caasiye weeye rawa abu daawud watirmidi qala xadiisun xasan saxiix axmed iyo jamaca kale qado waxay leeyihiin haddii habeenkaa soddon buuxada ah uu cirku faydan yahay roobowna uusan ahayn daruurna is isu gaarin meeshii bishu ka soo bixi lahayd lama soomi karo maalinka ayadaa waana yowmu shaki soddon buuxa shacbaan baa laga ixtiyaaan baa loo samey maalinkaas oo yoomushaki waa ka baxaaya waanu arki lahayn bishii waxaa nagaga fadhiista weeye daruuraha nagaga fadhiista iyo roobka axmed iyo jamacana halkaasay mareen wadaadana ilaaq ay ku tagaan sida shaaficiyada wallahu subxaana wa tacala alam alka adii baan ku daraa halka xadii aan ku dara suxuurtaan tagay baabu maa yuqaalu cinda ru'yat اlhilaal wuxuu baab yahay bishu markay bilato la arko wii la odhan lahaa lagu ducaysan lahaa nin suuratulmulka ku akhriya iyo nin ul ku taaga iyo nin tusbax dabada u qabtaba howlaha looma baahanee ducadan bisaa ladinka rabaa can طalxata bni cubaydilah radi allahu tacaala canhu ana nbi sal slm kaana idaa ra'a alhilaal wuxuu ahaa idaa ra'a alhilaal hadduu bisha arko bilatay qaala kii yidhaahda allaahuma ahil noogu bil noogu dhali calayna dusheeda bilmni ammaan nabadgelyo ilaahu bil nabadgelya nooga dhig wey iyo wliimaani alla rumayn bil aan nabad ku daaqno oo nabad noogu dhammaata iimaaniya islaamnimana aan ku helno allow nooga dhig iyo wsalaamati waa caطfu khaasin calaa caamin amniga caamsan salaamaduna waa nooc khaas oo masaa'ibta iyo balaayooyinkan aad ka iyo wsalaamati nabadgelyo hogaansan rabbii warabuka allah bilay rabiga iyo rabigaa waa isku mid waa alla keligii baa rabbi noo wada ah. allah ku abuuroo ku keenay anuguna allah i abuuro i keni hilaalu rushdin wa khayrin bilhanuun iyo khayr allaw nooga dhig wey hilaalu rushdin bilhanuun iyo wkhayrin baraka allaw nooga dhig wey rawahu tirmidi ama waa khabar rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun hariib buu ku daraa tirmidi wuuna ka tegay sheikhu intaas alxaafid ibn xajar tirmidi waa xadiidkan taxsiiniye oo xasan yidhi lishawaahidii shawaahid fara badan buu leh xaakim baa saxiix yeelay wakadalika axmed shaakir waa taxsiiniya shucayb arnaawud suyuudna wuu taxsiiniyaa ducadan keliya ayaa laysku hayaa ayaa sugan wixii ducee ka soo hadhoo dhan ee bil dhalata lagu duceeyo abudaud wuxuu idhi laa yasixu fiihi xadiid walaa yasixu can rasuulilaahi fii ru'yati اlhilaali xadiiثun musnadun abudaud halkaasuu la maraa isagu laakiin xadiidkan tirmidi uu wariyo shawaahid dhowr uu leeyahay waa xasan halkaa duca xifdiya bil kastoo dhalatana saa ku ducaysta wax kaloo la akhriyana ma uu wallahu subxana wa tacala